الحمد لله الذي أعلى منار الإسلام بالسنة ورفع بها عن القلوب لكنه والصلاة والسلام على نبينا محمد القائد إلى الجنة وعلى آله وصحبه الذين جعلهم الله أمنة للناس ومنه أما بعد فهذا هو الدرس الثالث عشر من الكتاب الخامس من دروس الدورة الحديثية التأصيلية وهو عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام باب صلاة الكسوف wuxuu baab u yahay salaada loo yaqaano salaatu lkusuuf kusuufkuna waa masder laga keenay kasafa kasafana luqadu waa atagayur shaygu inuu isbedelo marka kasafat الshamsu ay taayarat midabkeedii iyo iftiinkeedii baa isbedelay wa kasafa alqamar waxaa weeye uu isbedelay wey khasafana kama foga wa aldahabu fi lard fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard marka dhulka oogadeeda la joogay xaalku waa isbedelay dhulka hoostiisa la mara kaana khasfi baa leehay marka isagana tagayur baa ku sugan culimmada qaar waxay yidhaahdeen kusuufna lishamsi baa loo isticmaalay khusuufna qamarkaa loo isticmaalay laakiin sida culimmadu u badan yihiin laa farqa baynahuma labadaba waa loo isticmaali karaa waxaana hadda looga jeedaa inxijaabu طaw'i الshamsi aw اlqamar kuliyan aw juziyan iftiinkii cadceedda ama dayax inuu xijaabmo si dhammaystiran ama si qayba labaduba waa dhacay can caaishaa radi allahu tacaala canha ana shamsa khasafat way madoobaatay calaa caadi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam xilligii nebiga markaa waa arkaysaan cadceeddii khasafa loo isticmaalo fabacaa waa diray nabigu munaadiyan mid dhawaaqa kaasoo ku dhawaaqaya asalaatu salaadu jaamicatun waa mid la ysugu imanay oo yacni taagan oo haddii mubtade iyo khabar laysaga dhig waxaa kaloo bannaan asalaata jaamicatan asalaata mansuubun cala aliqraa ay ilzamu salaata salaad lagu soo dadaalo jaamicatan xaal ay tahay mid dadka kulminaysa fajtamacuu waa kulmeen markay dhawaaqaa maqleen wataqadama waa hormaray nebigu calayhi salaau wasalaam fakabara waa takbiirta wasallaa waa tukaday arbaca rakacaatin ay arbaca rukuucaatin afar rukuucadood ayuu tukaday fii rakcatayni laba ragcadood dhexdood waa arbaca sajadaat iyo afar sujuudood xadiidkani wuxuu inoo tilmaamayaa marka cadceedda ama dayaxu madoobaado in laynoo jideeyey salaada la yidhaahdo salaat lkusuuf yacni salaatun bisababi lkusuuf kusuuf dhacay dartii salaada loo tukanay sida jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaanna afarta madhabood ama ijmaacba lagu soo naqliyey waa sunnatun muakada marka sababtaa la helo salaada in la tukadaa waa sunnatun muakada xadiidku wuxuu kaloo inoo tilmaamayaa markay dhacdo sababtaasi in loo degdego oo markiiba nabigu calayhi salaatu wasalaam halla dhawaaqabu waqti lama qaban lama odhan waqtulkaraahiya dib aynu u dhigno howlo kale lama gelin shaqada ugu horeysa taallaa waa in salaada la tukada wey waxaa kaloo xadiidku inoo faa'iideynayaa maadaama salaadu ay tahay salaad si kadisa ah ku timi jamacna la doonayo in lagu tukado kelikelina waa loo tukan karaa laakiin jamacaa fadli badan in dadka la xasuusiyo waayo dadku guryahay ku jiraan shaqooyinkooday ku mashquulsan yihiin waxaa laga yaabaa dad badani inaanay ogaan marka waxaa la jideeyaa salaata jaamica in dadka loo dhawaa salaada ciideynka iyada looma jiday waayo dee dadku way ogyihi inay ciid tahay de cidna kama qarsoono bal waa la sugaayo waa loo diyaar garoobaa markaa salaata jaamica waxba loogama bahan waa dadku warkeeda way hayeen marka taas salaada jumcada un ee salaada kusuufka ayuunbaa loo sheegay qaabka loo tukanayo xadiidku wuxuu inoogu tilmaamay waa laba ragcadood labada ragcadood ee sunnaha waxaynu ku naqaanay inay leedahay afar sujuudood oo ragcaddiiba laba sujuudood leedahay marka salaatulkusuuf hadday tahay rukuucdiina sida sujuuddaa laga dhigaya labalabaa laga dhigaya intaasunbaa isbedelaysa salaaddii baa la xidhanayaa faatixadii iyo suurad dheer baa la akrinayaa waa la rukuucayaa rukuucdii koowaad waa laga soo kacayaa bisinkii iyo faatixadii iyo suuraddii ayaa la bilaabayaa tii hore ka gaaban waa la rukuucayaa rukuucdii labaad waa laga soo kacayaa samica allahu liman xamida waa la sujuuday ta labaadna saasun baa lagula imanay waana sida culimada waxaa weeye jidaysay kusuufka aynu kusoo naqlinay inay ijmaac tahay bacdu lxanafiya ba baan qabin waa sida ay yidhaahdeen waa in loo tukadaa waana sida axaadiistu tilmaamayso xadiikani ka mid yihi nabigu calayhi salaau wasalaam qaabkaasunbuu tukaday qaabab kale ma leedahay shaaficiyadu waxay yidhaahdaan sidii labadii sunne ee caadiga ahaa haddii laga dhigana iyaduna waa bannaanta laakiin kamaalku waa sidan kamaalku waa sidan laakiin labadii duxadoo kale ama taxiyatulmasjid ama labadii sunne aynu naqaanay haddii loo tukadana dhib male bay dhah laakiin sida mashruuca ee nabigu ugu talagalay waa sida riwaayadka qaar waxaa ku yimi saddex rukuucood baa ragcaddiiba lagula yimi hadda labaynu sheegnay soo maa salaadda caadigaana waa mid saddex labadoodu maxay isku noqonaya lix bay isku noqonaya qaar waxay sheegeen mid walba shan rukuucadood tootalku isku noqonayo toban rukuuc iyo afar sujuud laakiin ta sugani waa ta sida raajixaana nebigu calayhi salaau wasalaam salaatu lkusuuf wاlkhusuuf hal mar buu tukaday waa markuu dhintay wiilkiisii ibraahim sanadkii tobnaad ee dadku ay yidhaahdeen waxay la madoobaatay ibraahim oo ina nebi maxamedabaa dhintay inamadiisa kii ugu dambeeyey sida xadiista dambe inoo caddayn doonto nebigu markaa uu sheegay qof dhimashadii iyo noloshii iyo dhalashadii inaanay u madoobaan inaanay u madoobaan halkaa mar bay dhacday markaana nebigu qaabkaas uu tukaday qaababka kale waa shaadmi ma sugna shaad waxaynu u leenahay dee qaar baa muslim ku jira saxiix muslim shuduudkuna wuxuu dhacaa ma xadiidka ducafada mise xadiidka iqaada ya insha allahu aclam allahu aclam nacam allahu aclam lakin idinkuna ogti waa soo dhigateen naam waa xadiid iqaat wey dadka lagu kalsooye wa can abi mascuud cuqbata bni camrin alansaariyi albadriy radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ina ashamsa waalqamar aayataani waa laba calaamadood oo min aayaati illaahi ka mida yukhawifu allahu alla waa ku cabsi geliya waa ku baqdin geliyaa bihimaa labadooda cibaadahu addoommadiisa marka xaalkoodu isbedelo wa inahumaa labadoodu laa yankhasifaani isuma bedelaan oo uma madoobaadaan limowti axadin qof geeridi oo min annaasi dadka ka mida faidaa ra'aytum minha haddaad aragtaan shay-an shay haddaad ka aragtaan yacni isbedel cadceedii ama dayxii haddaa ku aragtaan fasalluu tukada wadcuu alla barya xataa yankashifa ilaa ay faydmayso maa bikum wixii idinku yimi waa sida sheekh cabdilqani almaqdisi cumdaha uu ka dhigay yankashifa uu faydmaya maa waa faacilkii bikum isbeddelkaa yimi ilaa uu faydmayo laakiin lafdiga bukhaari iyo muslim xataa yukshafa maa bikum xataa yukshafa tukada oo ducaysta xataa yukshafa ilaa la faydo yaa faydaya allah baa faydaya maa bikum waxaa idinku sugan ay xataa yakshifa allaahu maa bikum xataaduna yani salaada wada ducada wada xataa ilaa laga gaadhayo in laydinka faydo xaalku isbedelo asalka weyn macnaha ugu caansan ee xataa ay leedahay haaya in sidaa looga jeedo iyo xataa in tacliil laga dhigo oo fasalluu wadcuu xataa ay liyukshafa maa bikum si salaada iyo ducadaa darteed laydinka faydo iyadana waa lagu macnayn karaa isma diidaya xadiidkan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa intii aynu xadiidkii hore ka soo faa'iidaysanay waxaa kaloo dheeraadoo inoo tilmaamay isbeddelkaasi inuu yahay wax ilaahay uu addoommadiisa ku cabsi gelinay wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifa axaadiis badanna waxay tilmaamaysaa qaarna inoo iman doonaan faazica nabigu waa argagaxa calayhi salaatu wasalaam argagax baa ku dhacay ilaa uu maleeyey saacaddii qiyaamuhu inuu kacay ilaa uu maleeyey wuxuu kaloo xadiidku tilmaamaya faidaa ra'aytum minha shaya in idaacadaha iyo tiifiyada laga sii dhagaysto sida hadda dhacda ee la yidhaahdo maalan bariga africa sideedda iyo toban daqiiqo marka la gaadho way madoobaanaysaa wayna ina saasaana u dhacda dabeedna adoo aan eegin sideedda iyo toban daqiiqa dee xidhan maysa meesha waxaa inoo taalla fa idaa ra'aytu markay saacaddii gaadho dibadda u bax hubi hadday siday sheegeen noqotana tuko haddii kaleana danahaaga qabso waana wax hadda la ogaan karo cilmulfalaga waxa weeye lagu ogaan karo cilmiyada cusub waxa lagu gaadhay duniduna waa isbadbedelaysa xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadh sagaalkii bilooda in la yidhahdo wiil bay sidaan dee waxay ahayd cilmulheyb bay ahayd laakiin maanta ma qarsoona wiil iyo gabadh wuxuu yahay waa la ogaan karaa qalab baa la isticmaalaya aybkaasina waa ayb nisbiya waayo aybka mulaqa ilaahay mooyaane cid kale ma ogi laakiin nisbi hadduu yahay hadba ciddii gaadho wey malaa'igtu way ogeyd way og tahay basharkuna waxa weeye waa ogaan kara xadiidka waxaynu kaloo ka faa'iidaysanaynaa fasallu haddii in la arkaa la tukado xataa haddii ay tahay waqtiyadii salaadda la karaahiyeysanay ee la diiday waa la tukanaya waayo waa salaatun laha sabab sababteedii baa la helay waa la tukanaya wa can caaishata radia allahu tacaala canha qaalat waxay tidhi khasafat ishamsu cadcadi baa madoobaatay calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam fasallaa waa tukaday rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam binnaasi dadka ayuu tujiyey fa ataala waa dheereeya alqiyaama istaagii wade istaag qiraa'a la socota wey uma rakaca waa rukuucay yacnii albaqara wax ku dhow ayuu istaaggaa hore nabigu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam uma rakaca waa rukuucay fa ataala waa dheereeyay arukuuca rukuucdii uma qaama waa istaagay waa rakcaddii koowaad istaaggeedii labaad fa ataala waa dheereeyay alqiyaama wa kaasina duuna alqiyaami alawal istaaggii hore waa ka gaab ka sokeeya oo waa ka waabsanya uma rakaca waa rukuucay tii labaad fa aaala waa dheereey alrukuuca rukuucdii wa huwa isaguna duuna rukuuci law rukuucdii hore ayuu ka sokeeya uma sajada waa sujuudi fa aaala waa dheereeya sujuuda sujuudi uma facala nabigu waa sameeyey fi rakcati اlukra ragcaddii kale mila maa facala wixii uu sameeyey mid la mida fi rakcati اluula tii koowaad wixii uu sameeyey mid la mida uma insarafa salaadii buu ka gadoomay walxaal qad tajallat ishamsu cadceeddii ay caddaatay oo madowgii ka tegey fakhaaba annaasa dadku uu khudbaday faxamid allah ilaahay buu mahadiyey wa calayhi waa ammaanay uma qaala wuxuu uhi nabigu ina ashamsa iyo walqamara aayataani waa laba calaamadood oo min aayaati illaahi calaamadaha alle ka mid ah ee kowniga ah laa yakhsifaani isuma badelaan oo uma madoobaadaan limawti axadin qof dhimashadii iyo walaa lixayaatihi dhalashadiisa toonna oo jaahiliyada sidaa aaminsanaa maata alyowma cadiim wulida alleylata cadiim bay ohan jireen mar hadday madoobaatay mid weyn baa dhashay ama nin culus baa dhintay bay odhan jireen waxayna ku beegantay xilligaas ibraahim calayhi salaam ibraahim ibni muxamed calayhi salaatu wasalaam oo dhintay ayay ku beegantay markaa nabigu sidaas uu sheegay faidaa ra'aytum dalika taa haddii aa aragtaan fadcu llaha alla barya wakabiruu takbiirta wasalluu tukada watasadaquu sadaqadaysta uma qaala wuxuu uhi nabigu yaa ummata muxamed wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa min axadin ay maa axadun qof ma ahaanin waa nafyi mintu waa zaa'id litaakiid maa jaaanaa min bashiiri walaa nadiir ay maa jaءana bashiiru walaa nadiir waziida fii nafyin wa shibhihi fajar nakiratan kama libaagin min mafr waa kayna maali buu yihahda sida basriyiintu qabaanna waa xaalat nafyi faqad laakiin kuufiyiintu waxay qabaan nafyan wa ibaatan wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa min axadin ay maa axadun qof ma aha akyaru mid ka hinaasa badan oo ka khayro badan min allaahi alle an yazniya ay min an yasniya inuu zinaysto cabduhu addoonkiisu aw ama tasniya ay zinaysato amatuhu addoontiisu yaa ummata muxamed wallaahi ilaahay baan ku dhaartay low taclamuuna haddaa ogaan lahaydeen maa aclamu waxaan oga la daxiktum qaliila wax yar baa qosli lahaydeen wala bakaytum waa ooyi lahaydeen kaiira wax badan wa fii lafdin waxaa ku yimi fastakmala nabigu waa dhammaystiray arbaca rakacaatin ay arbaca rukuucaatin afar rukuuc iyo wa arbaca sajadaatin iyo afar sujuudood xadiidkanna macaanidii aynu soo tilmaannay buu tilmaamaya waxaa kaloo xadiidkan ku sugan qaabkii loo tukanayay in la faahfaahiyey oo la doonayo qiyaamka koowaad ragcadda koowaad qiyaamkiisa koowaad in qiraa'ada la dheereeyo qiyaamka labaad ee ragcadda koowaadna wax yar laga soo gaabiyo ragcadda labaad qiyaamkeeda koowaadna oo ta saddexaad noqonaysa iyadana tii labaad laga sii gaabiyo sidaa loo wada rukuucuhuna ay sidaa u kala dambeeyaan marka salaadii lagaa horgalo ee imaamkii u dhammeeyo qiyaamkii koowaad ee uu rukuuco ee uu ka soo kaco ee isagoo qiraa'adii iyo qiyaamkii labaad ragcadda koowaad taagan haddaad ku xidhato ragcaddaa ma soo gaadha mise maad soo gaadha qur-aankii buu akriyay ma soo gaadha mise maad soo gaadha lama soo gaadhi ragcaddaasi way ku dhaaftay dib baad ugu soo celinaysa waxaa kaloo xadiidku tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu khudbadeeyey oo la jideeyey kusuufka in loo khudbadaynay wuxuu kaloo xadiidku tilmaamay in sadaqa lala baxo xaaladaha argagax fasax uu dhaco in lagu dadaalo sadaqada lagu dadaalo an abi musa ashcariyi radi allahu tacaala canh waxaa kaloo xadiidku tilmaamay sifat اlhayra alhayra asalkeedu waa albugdu wاlkaraahiyatu lishayin fucila wax la sameeyey inaad nacdo oo aad kahato oo aad diiddo ayaa waxaa la yidhaahdaa hayra la yidhahda marka hayrada allana teenna waa ka duwantaha ta bini aadamka dacfi baa ku jira laakiin ta alle subxaanahu wa tacaala waa kamaal wey wuxuu diidayaa addoonkiisu inuu zinaysto u nacaya oo diidaya alle subxaanahu wa tacaala oo karaahiyeysanaya ina allaha yagaar wagayrat اllahi an yaأtiya alcabdu maa xarama allahu tacaala ilaahay hayruu leeyahay buuri nabigu alayhi الsalaatu wasalaam ilaahay wuxuu ka qiiroodaa oo waxa weeye ka hinaasaa waxa weeye qofku wixii laga xarimay inuu la yimaado yani waxaa looga jeedaa ilaahay uu nacayaa waana dhibsanaya baa looga jeeda waa macnahaas bugdi iyo karaahiyana ee sifo alle subxaanahu watacaala meelo badan loogu sugay wey can abi muusa alashcariy radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi khasafat ishamsu cadcaddi baa madoobaatay calaa zamaani rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam xilligii nebiga faqaama waa istaagay fazican isagoo argagaxsan yakhshaa isagoo ka baqaya an takuuna saaca saacaddii qiyaamaha inay tahay yani an takuuna saacatu saacat alqiyaama isagoo ka baqaya xataa ata almasjida ilaa uu masjidka ka yimi marka dee nebigu wuxuu og yahay qiyaamaha calaamado waaweyn baa ka horeeya marka hawsha weynaanteedii ayuu nebigu ilaawey oo saacaddii uu maleeye waa laydi oo duhuul ayaa kaga dhacay ama xaaladdu siday u weyn tahay shiddat lfasac wa hawli lmaطlac ayaa keenay baa layidhi marka laakiin de xaqiiqadu waxay tahay saacadda qiyaamo qiyaamaha calaamado waaweyn oo kawniya samaawiya ardiba leh ayaa ka horeeya xataa ata almasjida ilaa uu masjidka ka yimi faqaama nabigu waa istaagay fasallaa waa tukaday biawali qiyaamin istaagkiisa ugu dheer buu ku tukaday iyo wa rukuucin rukuuckiisa ugu dheer iyo wa sujuudin wa awali sujuud maa ra'aytuhu ma arkin yafcaluhu isagoo sameeyey fii salaatin salaad qaduu weligay isagoo sidaa u tukaday uma qaala wuxu uhi nabigu ina hadihi alaayaat calaamadaha allatii taasoo yursiluha allahu caza wajal ilaahay uu soo diro laa takunuu ma ahaata limowti axadin walaa lixayaati qof dhimashadii iyo noloshii toonna oo dhalashadiisa looga jeedo walaakin allaha hase yeeshe alleh yursiluhaa waa soo diraa yukhawifu biha cibaada isagoo addoommadiisa ku cabsi gelinaya faidaa ra'aytum minha shayan haddaad wax ka aragtaan fafzacuu argagaxa oo udida ilaa dikri illaahi ilaahay xuskiisa wa ducaa'ihi baryadiisa waistikfaarihi inaad dambidhaaf weydiisataan xadiidkan iyo kuwa la midka ah culimmada qaar waxay yidhaahdeen salaatulkusuufka waxaa la haleeshiinaya salaatul aayaat calaamadaha koonka ka dhace waaweyn sida folkaanaha qarxay oo kale dhulgariirka dhacay oo kale acaasiirta iyo duufaanada tasunaamida wuxuu sameeye waa garanaya boqolaalka ku laaye waxa weeye kuwaasina waa la mid bayna culimada qaar baa sidaa ku tegey oo waxaa la yidhahdaa bay yidhahdeen salaat alaayaat ayaa la yidhaahdaa waa xanaabilada qaar ka mida iyo xanafiyada daahiriyada ibnu taymiyana waa dooranaya laakiin sidaa xanaabiladu ay qabaan iyo shaaficiyadeennu iyo culimo badan oo kale maalikiyadu ama jumhuuru ahli ilcilm waxay leeyihiin calaamadaha waaweyn ee dhacaya cadceedda iyo dayaxa isbedelkooda unbaa loo tukanaya kuwa kale ilaahay baa la baryay waa la ducaysanaya laakiin salaada loo tukan maayo waana sida raajixa wey waayo xilligii nebigaba waxbaa dhacay waxaa koonka ka dhacaya kale waa dhacay nebigu salaad uma tukan calayhi salaatu wasalaam ibnu cabaas baa laga sheegay dhulgariir dhacay basra inuu u tukaday laakiin waa ijtihaad xaggiisa ah baabu salaati istisqaa wuxuu baab u yahay salaada loo tukanayo roob doonta markay abaari dhacdo ee roobku yaraado can cabdilaahi bni zayd bni caasim ilmaazini radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi kharaja nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu waa baxay yastasqi isagoo roob doon samaynay ama xaal yastasqi uu waxa weeye roob dalbayo fatawajaha waa u jihaystay ila alqiblati xagga qiblada yadcuu isagoo alla baryayay wa xawala waa bedelay ridaa'ahu go-is oo dhinacii midig dhinacii bidix ayuu xejiyey dhinacii bidix gow dhinacii bidixda ka xigayna xagga midig buu u wareejiyey dhinaciisii sarana hoos buu mariyey dhinacii hoosena sara ayuu mariyey nabigu calayhi salaatu wasalaam uma sallaa waa tukaday rakcatayni buu tukaday jahara fiihimaa uu kula jahray bilqiraa'ati qiraa'adii wa fii lafdin waxaa ku yimi ila almusallaa garoonka ayuu nabigu u baxay si uu tukado xadiidkan wuxuu tilmaamayaa abaartu markay dhacdo in la jideeyey laba sunno ah oo la yidhaahdo salaat listisqaa labadaasi waa sunnatu muakada waxaa lagu tukanayaa oo afdala oo nabigu calayhi salaau wasalaam uu ku tukanaya musalla musalla alciid masjidka in lagu tukadaana waa bannaanta jamaacana lagu tukanaya waana laba sunno ah oo sidii caadiga ahayd loo tukanayo waxay culimmadu isweydiiyeen habeen inay tahay oo dayaxmadoobaad tahay sunnaha habeenkii waa lala jahraa qiraa'ada haddii qur-aan la akhriyay laakiin hadday maalin tahay oo cadceeddu madoobaato sidee la yeelaya xadiidkani wuxuu inoo tilmaamay in lala jahrayo in lala jahrayo shaaficiyadu waxay qabaan in hoos loo dhigay hadday tahay kusuufu shamsi waa maalin hoos baa loo dhigay khusuuf hadday tahay waa habeen kor baa loo qaaday lakiin xadiidkan bukhaari wuxuu tilmaamaya jahara fiihimaa bilqira'a jahara lafdiguna waa bukhaari qiraa'ada nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoy maalin tahay kor buu qur-aanka u qaaday waana sida raajixa waxaan ujeedaa istisqaaga ah kusuufaanin istisqaagaan ujeedaa nebigu waa la jahray qiraa'adii ayuu la jahray waxaa kaloo xadiidka loo daliishaday marka istisqaaga la tukanayo ma waxaa horeynaysa khudbadda mise salaada saddex qowl bay culimmadu ka leeyihin qaar waxay yidhaahdeen waxaa la horaysiinayaa waxa weeye sida xadiidkan aynu ka fahmayno khudbadda salaadaa la tukanayaa kadibna waa la khudbadaynaya xadiisku wuxuu tilmaamaya nebigu laba ragcadood buu tukaday uma khaabana wadaca allah markii labadaa la tukaday kadib buu nabigu khudbadeeyey kadibna duceeyey nabigu calayhi salaau wasalaam xadiikaasi sunantuu ku yimi imaamu axmed ibnu maaja ayaa soo warinay waana sida jamaahiiru ahlilcilmi ay qaateen hadday shaaficiye tahay hadday maalikiye tahay hadday xanaabilo tahay waxay leeyihiin sida ciiddaa loo tukanay ciiddu maxay ahay in salaada la tukado salaada dabadeedna khudbadda lala yimaado iyo ducada lala yimaado qowlka labaad waxay daliishanayaan xadiidkan bukhaariiyo muslim ku yimi xadiisku muxuu tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu ducaystay wuxuuna ku ducaynayay khudbadda dhexdeeda kadibna salaada tukaday uma sallaa rakcatay marka khudbadaa horeysa salaaduna way dambaysaa waa sida salaada jimcee sida salaada jimce qolada hore jumhuurtuna sida salaada ciidda idhahdeen marka xadiiska tilmaamaya sida salaada ciidda culimada qaar way soo dhoweeyeen laakiin dacfi baa ku jira ibnu maajaya baa soo warinaya in sida ciidda loo tukanayo culimmada qaarna waana riwaaya can alimaami axmed waxay leeyihiin sida jumcahana waa loo tukanayaa sida ciiddana waa loo tukanaya labada qaab oo khudbaddaa la horaysiinayaa kadibna waa la tukanaya sida jimcaha waxa kaloo bannaan cagsiga in waxa weeye la tukado sida ciidda kadibna la khudbadeeyo imaamu shawkaani baa isaguna rajaxaya labaduba inay bannaan tahay ibnu uaymiin ibnu baas waxay leeyihiin labaduba waa loo tukan karaa buu yidhahdeen wuxuu kaloo xadiidku tilmaamayaa go'a iyo wixii la midee la xidhan yahay haddaan dee qofka cawradiisu muuqanay oo haddaad macawis keliya xidhan tahay waa isidhaahdo dabagedi dee cawradaadii qayb ka mida ah muuqanaysa marka waxaa weeye wixii suuragala in maradu siday ahayd la bedelo iyadoo la saadaalinayo lagu tafaa'ulayo xaalku inuu isbedelo iyaduna waa sunno wey وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا ninbaa dakhala almasjida masjidka soo galay yowma aljumucati maalinkii jumce min baabin albaab buu ka soo galay albaabkaasoo kaana ahaaday naxwa daari alqadaa gurigii loo yaqaanay alqadaa loo yaqaanay magaciisa dhammayska tiran wuxuu ahaa daaru qadaa'i dayn bo gurigii daynta lagu bixiyey marka waxaa lahaa cumar bn khaaab markuu dhintay baa dayni ku soo baxda hadda waa khaliifat ninkii dowladdii adduunyada ugu weyneyd ka talinay daymaa ku soo baxay dabeedna waxaa la yidhi gurigiisii ha la iibiyey mucaawiyaa iibsaday dabeedna gurigii waxaa loo bixiyey daaru qadaai dayn baa loo bixiyey marka waa la yska soo gaabiyey markii dambe daaruqada baa loo bixiyey dhinacii uu ku yaalay xilliga xadiiskan la warinaya waa xilli dambe oo dee daartaasi soo baxday maa xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam ooy xilligaa cumar ma dhiman halkaasu jihaadaasuu ka soo baxay saxaabigu wuxuu sheegayaa xilligii uu xadiiska gudbinaya laakiin xilligii qisadu dhacaysay daartaasi ma jirin saa fahmaysaan waayo qisadu waxay dhacday bacda wafaati cumar cumar dhimashadiisa dabadii bay dhacday walxaal rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama uu yahay qaa'imun mid taagan yakhtubu khudbadaynay faistaqbala rasuula llaahi sala allahu alayhi wasalam buu ninkii soo qaabilay qaa'iman xaal uu yahay mid taagan nabigu calayhi salaatu wasalaam uma qaala wuxuu uhi yaa rasuula allah ama qaa'iman xaal uu yahay ninkii mid taagan uma qaala wuxuu uhi yaa rasuula allah rasuulkii allow halakat ilmaalu xoolihii waa halaagsameen wanqaacat isubul wadooyinkiina waa go'een oo waa xidhmeen daadadka soo rogmaday awgeed fadcu llaha tacaala alla noo bari yuqinaa ha noo gargaare qaala wuxuu uhi farafaca rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama yaday labadiisa qacmood buu kor u taagay uma qaala wuxuu ihi allahuma agitnaa ilaahayow noo gargaar isagoo saddex jeer ku celcelinaya qaala anas wuxuu ihi falaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa naraa kumaanaan arkayn fi samaa'i samadii min saxaabin wax daruura iyo walaa qazacatin wax caada asaxaab waa daruurta isku urursan ee biyuhu ka muuqdaane weyn ee jiha booda qarinaysa qasacaduna waa caadka taa oo gooska ah aan badhnay wamaa baynanaa dhexdayada iyo wa bayna salcin buurta salcin la yidhaahdo waa buurtii hoosteeda laga qoday khandaq waxaa weeye dhufayska laga qoday galbeedka masjidka nebiga calayhi salaau wasalaam ayuu ku yaallaa xaafadda hadda loo yaqaano xayulkhandaq baa la yidhaha xaafaddii dhufaysa ayuu ku yaallaa xarabkana kama foga madiina wa bayna sarcin min beytin guri iyo walaa daarin daar nooma dhaxayso qaala wuxuu ihi faalacat waxaa soo baxday min waraa'ihi buurta sarcin gadaashiis saxaabatun daruur baa ka soo baxday milu tursi sida gaashaanka oo kale ah yacni goolada ziro ah falamaa tawasadat isamaa markay samada barhtankeeda ay timi intasharat way fiday uma amdarat kadibna roob bay shubtay qaala wuxuu ihi falaa wallahi ilaahay baan ku dhaartay laadu waa taakiid nafyi maa fa un bay ka dhigantay fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa ra'ayna shamsa cadceedda maanaan arkin sabtan ay usbuucan muddo isbuuca muddo isbuuca maanaan arag qaala wuxuu uhi uma dakhala rajulu nin baa soo galay min dalika albaabi albaabkaasuu ka soo galay ma ninkiiba mise waa nin kale uma dakhala dalika arajul riwaayaadka qaar bay ku timi isla ninkii riwaayaadka qaarna waa sida uma dakhala rajulu nin baa soo galay min dalika albaab buu ka soo galay fi ljumucati lmuqbila jumcadii xigtay wa rasuulu laahi sal allahu alayhi wasalama qaa'imun yakhtub rasuulkuna uu khudbadaynay fastaqbalahu ninkii waa qaabilay nebiga qaa'iman xaaluu yahay mid taagan isagoo taagan buu nebigii qaabilay dadkiina waa fadhiyaan oo khudbaddii bay dhegaysanayeen faqaala wuxuu uhi yaa rasuul allah halakat ilamwaal xoolihii waa halaagsameen wanqaacat isubul waddooyinkiina waa go-een fadcu llaha alla noo bari an yumsikaha canna inuu naga hayo roobka naga joojiye qaala wuxuu uhi farafaca rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam yaday uma qaala wuxuu uhi nabigu allaahuma xawaalaynaa walaa calayna ninku wuxuu codsaday roobka waa nagu bataye hala joojiyo laakiin nabigu muxuu yidhi allaahumma xawaalayna ilaahayow hareeraha ku shub walaa calayna korka iyaga ha ku shubi anaga hadda culays buu nagu hayaa si ninku dalbaday allaahumma ilaahayow cala alaakaami taagaga ku shub iyo wadiraabi buuraha kuwa yaryar baa la yidhahda wa butuuni alawdiya togaga barhtamahoodana ilaahayow ku shub wa manaabiti shajar iyo meelaha geeduhu ka soo baxaanna ilaahayow roobka noogu shub <clears throat> qaala wuxuu uhi faaqlacat roobkiibaa go'ay oo istaagay wa kharajnaa waanu soo baxnay namshi xaalaanu nahay kuwa ku soconaya fi shamsi quraxda qaala shariiku ibnu cabdillaah waa raggii xadiiska soo warinayay fasaaltu waxaan weydiiyey anas bna maalik ahuwa huwa arajulu ma ninkii horaa qaala wuxuu hi laa adrii garan maayo markaa uu ilaawey riwaayadka qaarna waxay tilmaamayaan inuu isagiya qaarna inuu nakiro ka dhigay oo macnaheedu yahay waa nin kale qaarna sidan oo kale u dhigay markii la weydiiyey ma xasuusta buui inuu kii yahay iyo inaanu ahayn xadiidkan wuxuu inoo tilmaamayaa qaababka istisqaaga loo sameeyo ka ugu weyne waa in bannaanka loo baxo oo laba sunnaa la tukado qaababkaa waxaa ka mida ah salaada jimce dhexdeeda in istisqaa lagu sameeyo nabigana calayhi salaatu wasalaam sida xadiistu tilmaamayso lam yakun yarfacu yadayhi fii shayin min adducaa ila fi listisqaa wainahu kaana yarfacu yadayh xataa yuraa bayaadu ibtay nebigu salaada jumce markuu ducaynayo weligii qacmaha kor uma taagin waxaan ka ahayn markuu roobdoon khudbadda jimco ku samaynay kor buu u taagayey ilaa kilkilihiisu muuqanayay markaa alistisqaa fii khudbat اljumca axwaasha istisqaaga loo sameeyay ka mid tahay mimbarkaa lagu ducaynayaa waxaa weeye qiblo la qaabili maayo go-a la kala bedeli maayo khudbaddii baa la wadayaa laakiin ducada unbaa lagu daraya baabu salaati alkhawf wuxuu baab u yahay salaaddii cabsida cabsi markay timaado salaaddii la tukanayay loogama jeedo salaad gaara sida istisqaaga iyo kusuufka iyo ciideynka waayo waa salaadii faralka ahayd aynu naqaanay un weeye laakiin waxaa looga jeedaa axwaasheeda iyo qaababkeeda wax ka bedelay waa intaas waa ilaa salaad cusub maaha waa duhur iyo casarun baa la tukanaya rakacaadkeeduna isbedeli maaya oo haddii safar la yahayna waa la gaabinaya haddii magaalo la joogana waa la dhammaystiraya maqrib iyo subaxna la taaban maayo halkaan waxba iska bedeli maayo can cabdilaahi bni cumar bni lkhaaab radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu sallaa waana tujiyey bina anaga rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam salaata alkhawfi buuna tujiyey fii bacdi ayaamihi maalmihiisa qaar ka mida ah. faqaamat waa istaagtay aa'ifatun koox macahu nabiga maciisay la istaagtay salaat lkhawf dhammaantii waxaynu arkaynaa hal xaalo mooyaane dhammaantood waa la ysqaybinaya laba qaybood baa la yska dhigay marka qaybba mar bay nabiga la tukanaysaa calayhi salaatu wasalaam faqaamat way la istaagtay aa'ifatun maca koox baa nabiga maciisa la istaagtay oo bimacnaa salaaddii la xidhatay wa aa'ifatun koox kale biizaai alcaduwi cadowga hortiisay tageen fasallaa waa tujiyey biladiina kuwii macahu isaga maciisa ah ragcatan buu tujiyey uma dahabuu waa tageen markuu mid tujiyey oo nebigu taagan yahay tii labaad isu taagay ee iyaguna ay istaageen bay iyagoo salaadii ku jira ayay baxeen uma dahabu waa atamu lama odhan soo arki maysaan salaaddii bay ku jiraan iyagoo salaadii ku jira oo tii labaad u taagan ayay baxeen xaggay aadeen xaggii cadowgay aadeen wa jaa alaakharuuna kuwii kalaa yimi iyadoo nabigu tii labaad u taagan yahay fa sallaa wuxuu tujiyey bihim yaga ragcatan mid buu tujiyey oo iyagana tii koowaad u ah nebigana tii labaad u ah halkaa markay maraysa dee nabigii way ka dhammaatay atixiyaad baa loo fadhiisanaya dabadeedna waqadat waa dhammaystireen aaa'ifataani labadii kooxood rakcata rakca qolo waliba tii ka dhinayd ayay dhammaystireen xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa awalan salaatul khawfka qaababka loo tukado mid ka mida ayuu xadiidkan inoo sheegaya waxaana loo qaybiyaa laba xaalo ama saddex xaalo in cadowgu xagga qiblada kaa xigo iyo jihadii qiblada jiha aan ahayn inuu cadowgu kaa xigo iyo in la isdhexgalayba waa saddexdaa xaalo xaalow marka xaaladani cadowgu qiblada jihadeeda jiha aan ahayn hadduu kaa xigo qaababka loo tukado mid ka mida wey haddaynu soo koobno waa maxay nabigu waa xidha calayhi salaatu wasalaam labadii kooxood mid baa la xidhatay ragcad buu tujiyey markii tii labaad loo istaagay bay baxeen qoladii kalaa timi tii labaad bay ku xidheen nebigu atixiyaadkiibuu u fadhiistay uu salaamu naqsaday nabigu calayhi salaatu wasalaam kuwii halkaa joogay nebigay sugaya salaadiina way ku jiraan markaasay bilaabayaan inay dhammaystiraan kuwii ku daba tukanayeyna iyaguna dhammaystiraya waa caddahay suma xaaladaas taasi waa xaalad wey can yaziid ibni ruumaan can saalix ibni khawaat ibni jubayr can man sallaa ciddii la tukatay maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam salaata daati ariqaac salaaddii loo yaqaanay alriqaac wax la ragcayay kabaha iyo maryaha ay ka jeexjeexmeenee la tulayay salaata alkhawfi ayuu la tukaday waa badel wuxuu sheegay ana aa'ifatan koox safat macahu nabigay la safat wa aa'ifatun koox kalena wijaaha alcaduwi cadowbay aadeen fasallaa waa tujiyey biladiina kuwii macahu maciisa ah ragcatan ayuu tujiyey uma abata waa istaagay nebigu waa sugnaaday qaa'iman xaaluu yahay mid taagan wa atamuu way u dhammaystireen lianfusihim nafahooda uma insarafuu waa gadoomeen iyagoo salaadoodii dhammaystay fasafuu way safteen wajaaha alcaduwi cadowga hortiisa wa jaaءat waa timi aطaa'ifatu اlukhra kooxdii labaad iyadoo nebigu taagan yahay calayhi الsalaatu wasalaam ti labaad u taagan yahay fasallaa waa tujiyey bihim yaga alrakcata alatii baqiyat tii isaga u hadhay uma abata waa sugnaaday nabigu jaalisan xaaluu yahay mid fadhiya wa atamu yagu fadhiisan maayaano way istaagayeen ta labaad bay u kacayeen wa atamu way u dhammaystireen lianfusihim nafahooda uma sallama bihim nebigu kadibna markay tii labaad soo dhammaysteen atixiyaadku ku sugay atixiyaadkii bay la fadhiisteen kadibna nabigu waa ku salaamu naqsaday tana tii horay shabbahda oo nabigu calayhi salaatu wasalaam koox buu tujiyey ragcaddii koowaad markuu tii labaad isu taagay ayay qoladaasi iska wateen salaadoodii way rukuuceen way sujuudeen way atixiyaadsadeen way salaamu naqsadeen way tageen kooxdii labaad baa timi iyadoo nebigu taagan yahay way ku xidheen kadibna markii nebigu atixiyaadka u fadhiistay ila mid baa u dhimane sujuuddii uu ka soo kacay atixiyaad u fadhiistay bay iyagu sii kaceen atixiyaadku dheereeye nebigu calayhi salaatu wasalaam dabadeedna rukuucdii iyo sujuuddii iyo qiyaamkii bay soo dhammaysteen atixiyaadkii bay ku soo gaadheen dabadeedna way la salaamu naqsadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam labadaa xaalaba cadowgu ma qiblada mise waa hayru lqibla waa hayru lqibla wey xaaladda saddexaad waxaynu u gelaynaa cadowga qiblada jooga can jaabir bni cabdillaah alansaariyi radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi shahidtu waxaan soo xaadiray maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam salaat alkhawf salaat lkhawfki fasafafnaa waanu safannay safayni laba saf khalfa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam nabiga dabadiisa walxaal caduwu cadowguna baynanaa dhexdayada uu yahay iyo wa bayna alqibla wa kabara nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu salaadii buu xidhay wa jamiican dhammaantaga waa xidhan waanu takbiirana takbiirat alixraam uma rakaca waa rukuucay farakacnaa jamiican waa la wada rukuucnay nebiga uma rafaca ra'sahu min arukuuc wa rafacnaa annaguna kor baan madaxa usoo wada qaadno samic allahu liman xamida waa la wada socdaa uma inxadara wuxuu u hoobtay halkaasaa lagu qaybsamaya bisujuudi sujuudi iyo wasafu safki alladii kii yeliihi xigay baa la sujuuday wa qaama waa istaagay asafu lmuakharu safkii dambeeyey fii naxri lcaduwi cadowga hortiisuu istaagay markaa dee xaggiisuu u jeestay wey ilaa cadowga qibladu ka xiga cadow way is qoladii kalena waa sujuudsanyi falamaa qada nabiyu sala allahu alayh wasalama asujuuda markuu dhammeeyey ee uu istaagay nabigu calayhi salaau wasalaam tii labaad isu taagay wa qaama uu istaagay asafu safkii alladii kaasoo yaliihi xigay inxadara waxa hoobtay asafu lmu'aharu safkii dambe bisujuudi sujuud ayuu la hoobtay wa qaamuu kadibna waa istaageen markaa istaaggii baa haddana laysku soo gaadhay sujuuddii baa lagu kala tegay labadii sujuudood istaaggiibaa haddana la ysugu wada yimi markaasaa waxaa dhacaya labadii saf baa isbedelaya uma taqadama waxaa hormaraya asafu lmu'akharu safkii dambeeyey wa ta'ahara waxaa dib dhacay asafu lmuqadamu safkii hore oo nin waliba ninka ka horeeya ayuu bedelay ka horena reefas buu usoo baxaya kii dambeeyeyna horuu tallaabsanay oo isdaba maraya uma rakaca nabiyu sal allahu alayh wasalam tii labaad wey warakacnaa jamiica uma rafaca raasahu min arukuuci farafacnaa jamiica uma inxadara nabigu wuxuu hoobtay bisujuud sujuudi iyo wasafu ladii yaliihi baa sujuuday alladii kaasoo kaana ahaa mu'aharan kii dembeeyey fi rakcati lulaa ragcaddii hore faqaama waa istaagay asafu lmu'aharu safka dambe hadda dembeeyey laakiin markii hore horeeyey fii naxri caduwi buu istaaga cadowga hortiisa yani halkiisa isagoo taagan ayunbu cadowgiiba is-eegeen baa looga jeedaa intii kalena waa sujuudsanta falamaa qada nabiyu sal allahu alayhi wasalam asujuuda markuu dhammaystay iyo wasafu ladii yaliih inxadara waxaa hoobtay asafu lmuaharu safkii dambe bisujuudi sujuud buu la hoobtay fasajaduu waa sujuudeen uma salama sal allahu alayhi wasalam wasallamnaa jamiica qaala jaabir wuxuu yidhi kamaa yasnacu sida ay sameeyeen xarasukum ilaaladiin haaulaa'i kuwaas biumaraa'ihim madaxda ay ku sameeyaan oo dee markaa gaadhku madaxda ilaalinayo markuu madaxweynuhu ama ninka la ilaalinayaa uu sujuudo dee hadduu la sujuudo khatar buu gelinay marka waa inuu ka dambeeya marka sujuudda laga soo kaco uu ka daba sujuuda sidaasoo kale xilligaana waa la samaynay dakarahu muslimu bitamaamihi baa ku sheegay wadakara albukhaariyu wuxuu sheegay طarafan minhu wa annahu nabigu sallaa inuu tukaday salaata alkhawf maca anabiyi sala allahu alayhi wasalam fi lghaswati asaabica ghaswati daati riqaac marka sifadan hadda aynu sheegnay ee xadiidu jaabir waxa weeye muslim baa la keliyoobay tanuu imaamu lbukhaari dacal ka mida sheegayna waa qiso kale way kala duwan yihin faraq baa udhexeeya marka tan faahfaahsanayno hadda sheegaynay imaamu muslim ayaa la keliyoobay shiikhana waa lagaga daba tegey qaabkaasina waa cadowgu markuu xigo xagga qiblada uu xigo halkaa imsaynu ku haynaa saddex baynu ku haynaa waxaynu ka dabageynaynaa laba nooc oo fudfudud oo mid jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan culimmada qaarna yidhaahdeen waa ta ugu dhammayska tiran nebigu calayhi salaatu wasalaam qole wuxuu tujinayaa laba way la salaamu salaamunaqsanay nebiguna waa salaamu salaamunaqsanay qoladaad dhammaysatay way tegayaan cadowgay u tegayaan qoladii labaad baa imanaya iyagana laba dhammaystiran buu tujinaya markaa nebiga imise u noqonaysa afar bay u noqonaysa qoladii kalena qolo walba laba fakaana lilqowmi rakcataan walinabiyi arbacun nebigana afar bay u noqotay taasoo waadax maa cadowga ama qiblada ha xiga ama yaanu xigin labadaba waa lagu samayn karaa qolo walba salaad dhammaystiran baa la tujinaya xaaladaas waa faatay soomaa laakiin nebigu calayhi salaau wasalaam ma salaad buu tukaday mise laba ma mid buu tukaday mise laba mar hadduu salaamu naqsaday ma salaada mse laba salaado waa salaad yacni qoluu tujiye laba duhroo la gaabiyey uu ka salaamu naqsaday mar hadduu salaamu naqsadayda way dhammaatay labada dambe maxay noqonaya maxay noqonaya waynu soo marnay de waa icaada duhurkiioo la gaabiyey buu soo celiy markaa nebiga sunnay u tahay iyagana iyagana faral bay u tahay iyagana faral bay u tahay isla xaaladaas baa imaamu axmed riwaayadka qaar sida laga fahmayo shaaficiyadu ma qabaan waxay ka sameeyeen xaalad kale oo taa shabbahaysa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam qole wuxuu tujiyey laba tii hore maxay nagu salaam nuqsay soomaa ma salaam nuqsan nebigu atixiyaadku iska watay ducada qoladii baa salaamu naqsatay way tageen qoladii kalaa timi isagoo u fadhiya maxay isagoo u fadhiya atixiyaadka dabeedna nabigu waa istaagaya calayhi salaatu wasalaam ama wuxuu ku sugayaaba atixiyaadka markuu dhammaysto wuu sii istaagayaa nebigu istaaguu ku sugaya qoladii kalaa imanaya nebigay ku xidhanayaan labadoo labadii laga doonayey markaa nebiga afar bay u noqonaysaa qolo walbana laba nabiguna muxuu tukaday ma salaad mise laba hal salaad buu tukaday laakiin uu dhammaystiray duhurkiibuu afar ka dhigay iyaguna labalabay ka dhigeen xaaladaas ayaa iyaduna ay sheegeen laakiin xaaladaas waxaa weeye haddii magaalo la joogo ma suurtoobayso magaalo haddii la joogo oo dee magaalada waatayn nidhi salaad waa la dhammaystiraya sooma waa la dhammaystiraya marka haddii la salaamu naqsanayo dee salaaddii waa lagu celin karaa dhib male laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam qolo walbana de waa inay afar tukataa magaaladii baa la joogaa waana la cabsanay markuu qolo afar tujiyaa taxiyaadkii uu fadhiisto ee aanu salaamu naqsan qolo kale markay timaado afar kale markuu tujiye maxaa dhacay duhurkii imsuu noqonay duhur sideeda miyaa maqashay ma dhacayso marka xaaladda waxay noqonaysaa in la salaamu naqsado dabeedna duhurkii uu soo celi walidalik ba shaaficiyadu xaaladda may may tixgelin laakiin imaamu axmed iyo baa sheegay isu geeya intaa ya saddexdii aynu sheegnay laba aan qiblada ahayn iyo mid qiblada waa saddex imisaynu ka dabageyn labaynu ka dabageyn waa shan wey shan wey xaaladda lixaad waataa qur-aanku sheegay fain khiftum farijaala aw rukbaana mustaqbili اlqibla wagayri mustaqbiliiha furaadan wa jamaacaat iyadu waa jaantaar oga wey salaadda wakhtigeedaa la ilaalinaya iyadoo birta la yska aslayo buu qofku salaadda gelaya siduu u soo gaadho isagoo qiblada u isagoo aan u isagoo gaari isagoo lugaynaya isagoo ordaya isagoo istuuro jiifa nooc walba wuu tukanaya xaaladaasina waa shiddat lkhawf kitaabu ljanaais waxaa laga keenay janaaza iyo jinaaza labadaba waa la yidhahda can abi hurayrata radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi naca nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu sheegay geerida annajaashiya nacigu waa alihbaar bimowti almayit kii dhintay geeridiisa in la sheego marka haddii binidaa baroordiiq iyo mikrfoonno iyo iclaanaad iyo qaylo haddii lagu sheego ijmaac baa ku yimi inay karaahiya tahay culimada qaarna waa xaaraan bay dhaha laakiin haddii si caadiya loo sheegayo oo ujeeddadu ay tahay in janaasadiisa laga soo qayb galo in lagu tukado in loo duceeyo iyadu waa bannaan tahay sida xadiiskana tilmaamay naca nabiyu sal allahu alayh wasalam annajaashiya geeridiisa ayuu sheegay fi lyowmi maalinkii alladii maata fiihi uu dhintay taasina waa mucjizo waayo dee bilaad lxabasha dhulkanaynu joogno ayay ayuu najaashi ku dhintay masaafada xilligaa loo soconayayna bil iyo dheeraad bay ahay madiinaya loo kala soconaya halka tilefoon iyo life iyo internet lama hay hadda dunida daafaheeda waxaa ku filanu adigoo maydkii dul taagan isla sikinkii kii qolka dibaddiisa joogay inuu ka hor ogaado maxay kii dunida daafaheeda joogay oo kii dul taagnaa isagoo qolka ku jira inuu idhaahdo hebel baa dhintay sawirkiisa soo dhig hadda xaalku waa bedelay marka laakiin xilligaa mucjise in nabigu ogaado isla maalinkii kharaja bihim waa ula baxay nabigu ila lmusallaa garoonkii fasafa bihim waa safay wa kabara waa takbiirtay nabigu arbacan afar salaada janaasada sida jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan ijmaacna lagu soo naqliyey inaan laga yaraynayn waa afar wey laakiin ma laga badinaya waa khilaaf xadiidka muslim waxaa ku yimi wa inahu kabara calaa ixdaa janaaisina khamsan xilliyada qaar nebigu inuu shan ka dhigay laakiin afar baa loo badan yahi an jaabir bn cabdilaahi radi allahu tacaala canhuma waxaa kaloo xadiidka ku sugan asalaatu cala alghaayb qof maqan ma lagu tukanaya jamaahiiru ahlicilmi dhib male bay yidhahdeen shaaficiyadu ka mid yihiin salaatu cala alghaayb culimmada qaar waxay yidhaahdeen najaashi waxa loogu tukaday laguma tukan waana se ibnu taymiya xoojinay xataa haddii la yidhaahdo gaaluu dhex joogay haddii la yidhaahdo xitaa muslim baa la joogay muslimkaasi salaatuljanaaza ma yaqaan markaa laguma tukan wey mar haddaan janaazadii lagu tukan markaa qoladaasina waxay leeyihiin haa'ib lagu tukan maayo culimmada qaar waxay yidhaahdeen ninka magaca leh ee islaamka waxu qabtay abaalgud waa loogu tukanaya laakiin cid walba loogu tukan maayo qaarna waxay yidhaahdeen kii aan lagu tukan waa lagu tukanaya aayib kii lagu tukadayna lagu tukan maayo an jaabir radi allahu tacala canhu ana nabiya sal allahu alayh wasalama salla waa ku tukaday cala najaashi fakuntu waxaan ahaa fi safi aani aw aali baan ahaa xadiidku wuxuu tilmaamaya alafضal fi salaati اljanaaza tacadud sufuuf sufuufta in la badiyo oo haddii toban qof ay ku tukanayso toban qof in laba saf ugu yaraa ama saddex saf laga dhigo oo waxaa ku sugan in meydkii lagu beegmayo lagu dhowaanayo laga ag dhowaanayo si loogu duceeyo sufuuftaa badanna fadli baa ku jira marka hal saf oo dheer waxaa ka fadli badan in hadday afar yihiin laba iyo laba iyo imaamka laga dhigo saasaa afdala laba saf buu naga dhigay ama ka saddexaad baan ahaa buu laakiin riwaayadka kale waxay tilmaamayaan fa safanaa safayni jaabir wuxuu leeyahay laba saf buu naga dhigay mar hadday sidaa tahayna safka labaad weeye ka saddexaad ma jiro waan cabdilahi bni cabaasin radia allahu tacala canhuma ana nabiya sala allahu alayh wasalam salla waa ku tukaday calaa qabrin xabaal buu ku tukaday bacdamaa dufina intii la aasay dabadeed fakabara waa ku takbiirtay calayhi korkiisa arbacana afar takbiiradood xadiidkana wuxuu inoo kordhinayaa haddii qof la aaso iyadoo lagu tukaday iyo iyadoo aan lagu tukanba waxaa weeye in lagu tukan karo albaanina wuxuu hi axaadiista ku timi waa mutawaatir imaamu axmedna wuxuu hi yaa ka shakinaya in qof la aasay qabrigiisa lagu dul tukan karo marka masaladaasina waa bannaanta xataa haddii lagu tukaday waa lagu tukanaya laakiin xabaalihii dee lagu tukaday la yaqaanay iyaga waa loo ducaynaya waa la booqanaya salaadda lagu celcelin maayo ee qofku dhaafay oo aad taqaanay oo lagu tukaday oo lagu yidhi hadda hebel baanu kusoo soo tukanay inuu qofku idhahdo war xabaashiisay tusi dabeedna uu ku tukaday isaguna wax dhiban maleh waa masladaas waa xadiisku tilmaamay wacan caaishata radia allahu tacala canha ana rasuula اllahi sala allahu alayh wasalam kufina waa lagu kafnay fii alaaati ahwaabin saddex maro biidin cadcad yamaaniyatin yaman loo nisbeeyey yada waa la khafiifinaya sidaa afsaxa ah in la shadaana waa bannaantahay laysa fiiha kuma sugnayn qamiisun qamiis iyo walaa cimaamatun cimaamadna kuma sugnayn waxaa weeye qamiis waa kan korka laga xidho wey cimaamaduna waa kii madaxa laga xidhanayay xadiidku wuxuu tilmaamaya ragga inay sunno tahay in saddex kafantooda laga dhigo saddex in laga dhigo caddaanna laga dhigo waayo caddaankaa fadli badan an umi caiyة اansariyi radي اlahu taعalى anha qaalat dakla waa soo galay calayna korkayga rasuulu lahi salى اllahu alayh waslm xiina twufiyat markii loo obsaday ibnatuhu inantiisa waa zaynab faqaala wuxuu ihi isil laha maydha alaaan saddex jeer u maydha aw hamsan ama shan aw akara min dalik ama wax ka badan in ra'aytuna dalik hadday idinla muuqato laakiin witri ka dhiga bimaain biyo ugu maydha iyo wasidrin goob ugu maydha haddii waxa weeye booskeeda la geliyana dhib male baa looga jeedaa wajcal laka yeela fi laakhirati ta ugu dambaysa kaafuuran cadarka kaafuur la yidhaahdo ku dara aw ama shayan shay oo min kaafuurin dhex geliya faidaa faraqtunna markaa dhammaysaan maydhideeda fa faadinanii soo ogeysiiya falamaa faraqnaa markaanu dhammaynay maydhideeda aadannaahu nabigaanu ogeysiinay fa acanaa waana siiyey xaqwahu hoos kuntigiis go-i uu hoosta ku xidhnaa ayuu nabigu noo soo furay wa qaala wuxuu yidhi xaqwahu iyo xiqwahu labaduba waa bannaan tahay wa qaala wuxuu yihi ashcirnaha bihi hoos uga xidha tacni waxay uga jeedaa isaarahu hooskuntigiis iyada xagga hoose ka xejiya oo bimacnaa jidhkeeda ku dhajiya maradan wa fii riwaayatin aw sabcan ama toddoba maydha wa qaala wuxuu uhi nabigu ibdaana ku bilaaba bimayaaminiha xubnaheeda midig iyo wa mawaadici alwuduu'i minha iyo xubnaha weysada ku bilaaba intaan jidhka kale loo maydhin wa inahu macdiyata qaalat wajacalnaa waxaanu ka yeelnay bay tiri ra'saha madaxeeda alaaata quruun saddex guntimood baa loo xidhay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa qaabka loo maydhayo qaabkana waa tan la faahfaahiyey wa an cabdillaahi bni cabaas xadiidka inoogu dambeeya radia allaahu canhuma qaala wuxuu hi baynamaa xilli rajulu nin waaqifun uu taagan yahay bicarafa carafa la taagan yahay xajkii xajat lwadaac id xilligaaba waqaca wuxuu ka dhacay an raaxilatihi hashiisa ayuu ka dhacay fawaqasathu qoortay ka jebis aw ama qaala faawqasathu qoortay ka jebis waqasa iyo awqasa faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi iqsiluuhu ku maydha ninka bimaain wa sidrin ku maydha wa kafinuuhu ku kafna fii thawbayni laba maro riwaayadka qaarna waxaa ku yimi fii thawbayhi labadii uu ku xarmanaa ku kafna in laba la ysku kafnaayana iyaduna waa bannaantahay walaa tuxaniduuhu cadarna ha u marinina xanuud waxaa la yidhaahdaa cadar isku dar ah oo loogu talagalay qofka dhinta loogu talagalay ayaa xanuud la yidhahda walaa tukhamiruu hadadina ra'sahu madaxiisa fainahu maxaa yeelay yubcau waa la soo saaraya yowma alqiyaamati maalinta qiyaama mulabiyan isagoo talbiyadaysanaya oo bimacnaa sidii muxrim oo kale ah wa fii riwaayatin walaa tukhamiruu hadadina wajhahu madaxi wejigiis iyo walaa ra'sahu madaxiisa xadiidkan wuxuu tilmaamayaa uu dhintay isagoo muxrima xajiya cumro kay noqoto qofka muxrimkaa madaxa inuu dadaa mamnuuc bay ka tahay walaa talbasu alcamaa'ima wala albaraanisa wixii madaxa la saarayay iyo koofiyadihii waa la diiday waa la diiday marka madaxa in waxa weeya aan la daday si loo soo saaro isagoo muxrima iyadu waa maxalu itifaaq waana sida riwaayaadku sheegaya riwaayadan dambe waxay tilmaamaysaa muslim walaa wajhahu wejigana ha lafay waana la ysku khilaafsan yahay imaamu muslim saxiixiisu ku soo saaray laakiin imaamu lbukhaari ma soo saarin una daciifi wuxuuna ku tilmaamay inay daciif tahay bayhaqi baa daciifiyey xaakim baa daciifiyey culimo kalea daciifiyey ibnu xajar iyo albaniya culimo kalena waxay leeyihiin way xoog badan tahay waayo muslim ayaa saxiixiisa kusoo saaray sidaa awgeed iyadana waa la qaadanaya wallahu aclam wsal allahu waslm cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi